bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu axkaamta xajriga aan ku dhex jirnay min kitaabi buluuqi lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah marka xajrigana waa sharid ayuu ah wacan ibni cumara radia allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala ibni cumar waxa uu yihi curidtu cala nabiy sala allahu alayh ali wasalama nebiga ayaa la iisoo bandhigay yowma uxudin maalintii uxud wa ana aniga oo ah walxaal ana aniguna ibnu arbaca casharata sana aan ahay afariyo toban jir falam yujiznii ima uusan ogolaanin ima aanu socodsiino ima ogolaanin dagaalkii ima uusan ogolaanin wa curidtu calayhi waa la iisoo bandhigay yowma alkhandaqi maalintii khandaq wa ana aniga oo ibnu khamsa casharata sana shan iyo toban jir ah fajaazanii markaas waa i ogolaaday oo yacni markaan dambana nin weyn ahaan ayaa loo cab ayaa ayaa ayaa laga dhigay oo loo qaatay dagaalkii loogu afar iyo toban markii uu jirayna nin yar ayaa laga soo qaado sikaartaa lagu daray dadka yaryaraa lagu daray muttafaqun caleyh xadiidka bukhaariy muslim baa soo saaray xadiidkan ujeedau meesha keenay ujeeddada intaanaan gelin awalan waxaa la ogyahay uxud sanadkii saddexaaday dhacday khandaqna sanadkii shanaad ay ahayd khandaqna sanadkii shanaad shanaaday ahayd see marka eh, dagaalkii uxud afar iyo toban sano ugu jiray kii khandaqna ou shan iyo toban u jiraa ila midna sanadkii saddexaad u dhacay kan kalena sanadkii shanaad u dhacay laba sano isku xigta ma aanay dhicin labadaas dagaal <coughs> culamada marka waxay ku jamciyeen oo yidhaahdeen markii hore afar iyo tobankiisii ayaa bilaaw ahayd markan oo gazwatulkhandaq sanadkii shanaad iyadana ay dhacdayna waxaa waya shan iyo tobankii sano ayuu bilihii ugu dambeeyey uga jiray marka saasaa marka loo jamcina marka afar iyo toban jir ou ahay waxaa laga yaabaa afar iyo tobankiisa markaas inay bilaabatay markan oo gazwatulkhandaqna oo sanadkii shanaad ay eh, ahaydna shan iyo tobankiiba inuu kasii baxayo oo lix iyo tobanka uu geli ray saasay culamada marka u jamciyeen marka wax iska hor imaana ma noqonayso hadii sidaa marka loo jamciyo xadiidkan marka waxaa loo keenay in lagu kala fasliyo qofka eh, yacni xajriga eh, kabixidiisa qofka qaangaarka ah, qofka ilmaha ah in laga eh, maalkiisa uu ku tasarufo in laga manciyo waxay dhammaanaysaa inuu qaangaaro rashiidna uu ahaado qaangaarkii marka maxaa xad u ah qofka goormau qaangaaray shan iyo tobanka sano agtada haalibka waa lagu qaangaara xadiidka inta uu sheegaa dhan intaas wa maadaama shan iyo toban jir jihaadkii loo ogolaado loo diray afar iyo tobanna aan loogu ogolaanin macnuhu waxaa weyan afar iyo toban jir maalkiisa lama siinayo isagana oo orod maalkaagi qaado meeshaad rtagey la dhihi maa xajri baa dul saaran shan iyo toban laakiin waa ku qaangaaraa xajrigi waa uga bixi karaa laakiin qaangaar keliya lama shardiyo qaangaar iyo inuu noqdo qofka qofka rashiid oo xoolihiisa xifdisa karo oo xoolihii marka istismaar ku samaysan karo iyo yani nin oo isdaberi karo inuu yahay muhiim qur-aankuna saasuu ishaara fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum ninna shan iyo toban ka shan iyo toban jir rashiid waay ah. ninna waxaa laga yaabaa labaatan sano isagoo jira inuusan wax uu ogyahay aysan jirin marka kullu waxaa loo fiir rushdi iyo qaangaar ubaa buluuq iyo rushdi inuu qaangaar yahay nin maslaxadiisa yaqaana inuu yahay ah. lamadaa markii laga helo xajriga waa ka baxaa marka oo riwaayada naafica sii cadaynayso naafic wuxuu yidhi cumar bnu cabdilcasiizaan u tegey isagoo muslimiinta eh, uu madax ah arrintaasaan marka xadiidkan baan u sheegay markaasuu cumar ibnu cabdilcasiis ka faa'iidaysto wuxuu yidhi ina haada laxaddun bayna asagiiri waalkabiiri mar haddii nebiga afar iyo tobanna ou diiday shan iyo tobanna ogolaaday walle wuxuu yidhi midkan waa xad ayaan ka dhiganaynaa yii oo aan ku kala soocno ilmaha yar yar iyo dadka iyo qofka weyn xad ba ina hada laxadun bayna sagiiri walkabiir weye shaqaalihiisii gobollada jooga u qoray warqad marka waxa uu yidhi shan iyo toban jir ninkii gaaro wax u fardiya oo qof weyn ha laga soo qaado qofkaas muslim wuxuuba ku dara isagoo man kaana duuna dalika fajcalu fi lciyaali ninkii intaas ka yar oo shan iyo toban ka hoose ilmaha lagu tiriy qaangaarka wax lagu noqdo shan iyo tobankaas oo u badan tahay waa qaalib waayo qof inay shahwadi ka timaado qaangaar waa ku noqdaa walow yuusan shan iyo toban gaarin afar iyo toban hadday uga timaado qaangaar mararka qaar waxaa la fiiriyaa yacni camaaraadka qaangaarka lagu ogaado waxaa kamida da-da waxaa kamida yani qofki inay eh, ixtilaamka ama shahwadii ayaa kamida waxaa kamida qofka inay timaha hoos usoo baxaan saddexdaas waxyaabood baa l waa lagu garan karaa xadiidka soo socda wafii riwaayatin lilbayhaqiyi falam yujiznii walam yaranii iimana uusan arkin nebiga balagtu inaan qaan gaaray nebigu iima aanu arkin inaan qaan gaaray aniga markaas wasaxaaxa ibnu quseyma ibnu quseyma saxeexiyaan wacan cadiya marka baabkan ku jirnaa baablxajri a ah marka idan marka qaangaarka iyoiyo yaraanta maxaa lagu kala soocaa shan iyo toban jir wacan cadiyata alquradiy waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaal curidnaa cala nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabigaana loo soo bandhigay yowma quraydata maalintii qurayda fa kaana man ambata qofkii tinta hoose ay usoo baxday qutila waa la dilahay waman lam yumbit qofkaan tintiisa hoose dhalinin yacni hays usoo dhalanin wa kulliya sabiiluhu jidkiisa waa loo baneynay waa la iska dhaafay nin yaraa lagu tirinay fakuntu waxaan anigu ahaa fii man lam yumbit dadkii aysan usoo dhalanin tinta hoose fakulliya sabiilii waa la iska kaydaayey rawaahu hamsatu shantii baa warisay wasaxahu ibnu xibbaan alxaakim ibnu xibbaan iyo xaakimna way saxiixiyeen xadiidkan marka isagoo saxeex Ya. riwaaya nasaa-i abu daawud ay wariyeenna kuntu fii man xakama fiihi sacdun ayuu yidhi waxaan kamid aha dadkii oo sacd bnu mucaad xukumay waa la ikeenay wa ana uraa anahu sayaqtulni anuu malaynaya in laidilaayo marka waxay faydeen buu yidhi intayda hoose inaan yaraha markay arkeen waa iska feydaayen marka waa calaamad waay calaamad marka qofku inuu yarya inuu weyn tirmida xadiidkan wuxuu yihi xadiidun xasanun saxiixun camalkuna saan waay u ahlulcilmiga saasay ku camal falaan qofkii tinta hoose aysu soo bixin inuusan qaan gaarin haddaan ixtilaam iyo loo ogeyn iyo iyo da- haddaan lagu ogeyn isana ninkii shahwadii waa ka timid masalan khalaas taasaa ku filan oo calaamad u noqonaysa inuu qaangaaro ama mararka qaar da-diisi baa shan iyo toban gaar qaangaara la isaga cabira labadaas haddaysan jirin laakiin tinta hoose ay soo baxday iyada laftirkeeda calaamad qaangaaro oo noqon karta saddexda un mid in la helaa un muhiim ah maalinka marka yawma qurayda uu leeyahay waa qazwatu laxzaab waa maalintii khandaq markii ay dagaalkii khandaq yuhuudda waatay nebiga uga baxeen heshiiskii oo ay soo kaalmeeyeen nimankii nebiga kusoo duulay maka iyo meelaha ka yimid iyo baadiyaha ka yimid ee nebiga isbahaystada usoo aruuriyey markii ay imaadeen marka meesha leeraa madiina bil muddo dhan ayay gaar ka hayeen markii dambe waa tii marka ilaahay uu kala diray isbahaysigoodii oo markaa kuwii qureysheedna ay maka isaga laabteen ree baadiyi baadiyahooda iska aadeen kuwii iyagu marka eh, yahuudda ahaa ee meelay aadaan aan aqoonin oo madiino iyagu deganaa xaggey tegayeen marka markii nebiga oo dagaal kasoo laabtay oo marka isagoo gurigiisa jooga ayaa jibriil marka uu ku yidhi war ma waxaad eh, eh, hubkii ma iska dhigteen malaa weli iskama dhigin hubkii ordaha baxa marka wuxuu yidhi bani qurayda aada halla marka eh, eh, gaarka qabta reer bani qurayda marka sidaasaa lagu aaday waa loo degdegay weliba gaaraa laga qabtay xukunkii marka waa isdhiibeen markay issoo dhiibeen nabiga calayhi salaatu wasalaam <clears throat> sacd ibnu mucaad ayuu xukunkiisa saaray sacadna wuxuu ku xukumay nin kasta oo qaangaara oo weyn oo waxgal oo dagaalami karaba in la laayo sababto ah waa dad qadri iyo dhagar ayay kula dhaqmeen iyagoo gaalo ahay markii hore heshiisaa loo tixgeliyey waa lala heshiiyey heshiiskiibay haddana dibmarye iyo ka sameeyeen marka saa darteed marka rasuul eh, sacad markuu sidaa xukumay xukunkaas sacad ijtihaadka uu ku keenay waa xukunkii sharciga ahaayo waa nebigu uu yihi sala allahu alayh ali wasalam laqad xakamta fiihim bixukmi illahi min fawqi sabci samaawaat xukunkii ilaah aad ku xukuntay oo todoba saba korkood uga soo xukumay marka waa lasoo qabtay waa la laayay marka dad aan yareen oo boqolaal ka badan ilaa toddoba boqol meelaas gaarayay ayaa marka eh, la laayay dadkii marka waxaa lagu kala soocaya marka wixii tinta hoose usoo baxeen ilmaal eh, ilma eh, dad waaweyn leeyihin wixii kale ilmaal laga cabirayo wixii markaa laga shakiyo dadka waa marka naagaha iyo ilmaha dabcan lama laayo rag keliya unbaa la laayay marka nikaayay nimanka marka u noqotay waa dhibkoodii qadarkoodiina markaasa ilaa muslimiinta ay uga badbaadeen marka yawma qurayda maalintaas fa kaana man ambata qofkii ay tinta hoose usoo khabarkoodana hadii ilahay wax uga sheekiyey suurat laxzaab khabaru bani qurayda suurat laxzaab looga hadla waman lam yumbit kulliya sabiilahu qofkii aan tinta hoose ays usoo bixin jidkiisaan loo dumiyey fakuntum fakuntu waxaan anigu ahaa buu yidhi man lam yumbit oo kuwa isintimaa usoo dhalanin hoose fakulliya sabiili rawahu lhamsa xadiidkan shantaa weri sababto imaam axmedna waa weriye xadiidka ahlusunan alarbaca imaam axmed baa weriye wasaxahu ibnu xibaan alxaakim can camri bni shucaybin can abihi can jadihi ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal rasuulka waxau yihi laa yajuuzu limra'ati naag uma banaana cadiyatun wax siismo inay wax bixiso ilaa biidni zawjihaa zawjkeeda idinkiisa ma ahane ninkeeda inuu eedmaayo ma aha wa fii lafdin lafdi kale waxua laa yajuuzu lilmar'ati naagta uma banaana amrun uma banaana arin fii maalihaa maalkeeda ogagama banaana idaa malaka zawjuhaa ninkeeda haddii ou hanto cismatahaa ay caqda nikaaxihaa nikaaxeeda caqdigiisa xarigiisa hadduu hanto ninkeedii hadduu nikaaxeedii xarigiisii ou hanto ee uu gacanta ku dhigo maalkeeda wax uga banaan ma laha rawahu axmed wa asxaabu sunan ila tirmidiya maana saxahu lxaakim xadiidka xaakimna wuu saxiixiyay xadiidkan marka se waxaa laga qaadanaa naagta laftirkeeda inuu xajri saaran yahay oo maxjuuratun calayha ay tahay oo maalkeeda laga xajriyey ninkeeda inuu u idmo ma aha culamada marka xadiidkan waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaarayaa naagta iyada aan rashiidada aan ahayn naagta aan rashiidada ahayn oo maalkeeda iska tuurtuurayso ama maalka siyaabo aan fiicnayn ku bixinayso tadbiirka maalka ku xun taas weeyaan midda xadiidkan lagu xambaaraayo wa ilaa naaguhu inay wax bixin karaan maalkooda inay bixin karaan iyagoo ninkooda aan u idmin axaadiis fara badan baa u daliila rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markuu naagaha wax sadaqaysta uu ku yiri tii bilaalna ou marada marada qaaday naagahuna ay dhegadhegahooda ay ku ridaayeen maradaas xadiidka bukhaari oo weriye xadiidkaa marka wuxuu daliiluyaa niman inay lasoo tashteenna meesha ma tahnay kuma cadna kan sadaqaysa markii la yidhi waa horay wax ka baxsan maba loo ma la weydiinin nimankooda iyo ma aanay weydiinin idan marka axaadiid kaloo fara badanna waa jirtaa laga fahmaayo xukunkaa dhisay ah marka xadiidkan macnihiis waxaa weeyaan imaa in lagu xambaara naagta rashiidada aan ahayn in lagu xambaaro ama xadiidkan in lagu macneeyo macnuhu inuu yahay yani amar oo un amru irshaad camal oo cishrada yani un ninkii iyo naagtii si ay si fiican isula dhaqmaan inay isla tashtaan naagta markay wax bixinaysa inay ninkeeda tiraahdo waxaan ujeedaa la tashato ninkeeda oo markay wax bixinayso ninkeeda ay weydiiso si dhaqankooda oo u fiicnaado cishradooda ay u fiicnaado khadaab isaga saasuu leeyahy cinda akthari alfuqahaa hada calaa macnaa xusni lcishra fuqahada badankood xadiidkan macnihiis waxaa weeyaan calaa xusni alcishra wastidaabati nafsi zawji ninkii in naftiisi aada loo wanaajiyo oo <coughs> laakiin malik ibnu anas ayaa wuxuu yidhi hadday samayso eh, hadday wax bixiso waa lagu celina turaddu maa facalat min dalik ilaa zawjkeed oo soo idmo waxaa kaloo laga yaaba in lagu xambaarayo calaa gayri rashiid in lagu xambaaro saasuu khataabi uu leeyahay macaalim sunan marka khulaasada waxa weye xadiidkan marka imaa amarkaas in lagu xambaaro calaa macnaa calaa macnaa xusni lcishra in lagu xambaaro ama laakiin in daahirkiisa la qabsado xadiid kale ayaa diideysa sababtoo mar marar badan bay haweenku wax sadaqaysteen iyagoo ninkoodiina uusan u idmin culamada qaar ayaga waxay leeyihiin amarka nebigu markuu yidhi wax sadaqaysta taas amarkaan amarka nebiga amarka ninka ka weyne marka waxaa weeyaan taasu dee in wax la sadaqaysta alli rasuul inay caam ahaan u fareen waaba jirtaba maalinkaas keliya maaha in amarku inuu inuu yimid oo nebigu naagaha uu ku yidhi wax sadaqaysta maalintaa keliya ma aysan ahayna sadaqada amarkeedu waa waa waa horreeyey nacam marka haddii mar zawjka amarkan mida kale hadda laftirkeeda naagtu hadday eh, istiraahdo wax sadaqayso dabcan amar sharci ah inay fulinayso waa loo jeeda haddii lagu xiray marka ninkeeda inuu u idmo waa inuu ninka mar walba marka u idmay noqonayo mar haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam hortiisa ay dahabkoodii ku dhiibeen biduuni ayagoo ninkoodii aan idin ka soo qaadanin waxay daliil u tahay amarkan inuusan ahayn amar oo marka nahyigan waxaa ujeeda inuusan nahyu taxriim wacan qabisata bni mukhaariqin alhilaaliyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulku waxau yihi ina almas'alata mas'alada laa taxilu uma xalaalaha ilaa liaxadi talaatatin saddex midkood maahane rajulun nin taxamala xamaalatan soo xambaartay xamaalad xambaartay alxamaala hora zakaadkan kusoo sheegay kitaabu zakaa waa dad isdiriraayo ayuu maalkiis ku heshiisiiyey inuu imaamka inta u tago uu yihaa aniga heshiiska labadaas qolo lacagtaana iga gasho isii oo u banaanta qofkaa marka inuu ama dadka inuu weydiisto uu yihaa war isii xoolayga meeliblaan kusoo waxaan ku bixiyey heshiis labadaas qole faxallat lahu lmas'alatu mas'alada oo xalaal noqotay xataa yusiibaa ilaa uu ka helaayo xoolihiisi uma markaa dabeed yumsika oo ka haysanayo haysan waa ka joogaya iyo warajulu nin asaabathu ay asiirtay jaayixatun aafo ijtaaxat maalahu maalkiisii salgoysay baabi'isay faxallat lahu lmas'alatu baryadii baa u xalaala xataa yusib ilaa uu ka helaayo qiwaaman min cayshin xataa yusiiba ilaa uu ka helaayo qiwaaman wax noloshiisa toosiyo oo min cayshin nolol ah n nolol toosan ilaa u keelayo nolol toosan marka waxay tahay wax un maa si durama n markaa ruuxdiisa celinayo markaas dhabarkiisa kor utaaga iyo warajulun nin asaabathu faaqatun gaajo ay asiibta xataa yaquuma halaatatun ilaa saddex ay ka istaagto min dawi lxijaa oo cuquusha u saaxiib ah min dawi lxija min dawi lcuquul oo min qowmii qowmkiisa kamida ay dhahaan laqad asaabat fulaanan hebel waxaa asiibtay faaqatun gaajo faxallat lahu lmas'alatu mas'aladiiba kaanuu xalaal ah rawaahu muslimun xadiidka muslim baa weli xadiidkan wuxuu noogu soo hormaray ayb dabcan halkan waxau usoo gelinaya waxay tahay de qofku hadduu maalkiisu ay baabi'iso aafo ay ku dhacday baabi'iso marka waxaa weya qofkii wax ku lahaa wuxuu noqonaya qof mufli qof ceyrtoobay buu noqonaya axkaamtii marka mufliska ayuu gelaya baabu sulxi heshiiskiiba u baab yahay heshiisku waa noocyo badan yahay nooc waxaa weeye heshiis dhex maro muslimiinta iyo gaalada nooc kalena waa heshiis dhex maro ninkii naagtiisa nooc kalena waa heshiis dhex maro fi-ada baaqiyada oo yani <coughs> kooxda yani imaamkii muslimiinta iyo muslimiintii wada jira intay ku baxeen jabhadeeyey dadkaa marka kooxdaas marka baaqiyada iyo imaamka ama baaqiyadaas iyo koox kale oo marka iyadu eh, eh, cadli ku sifaysan heshiiska dhexmarayo labadooda oo in daaifatan min almumin iqtatalu aayaddaasa caddaynayse nooc kalena waxaa weeyaan sulxiga dhexmara laba isku xanaaqsan waxay rabaan ahaadaan in la heshiisiiyo nooca nooc kalena waxaa weeyaan waa sulxi dhexmaraayo eh, E, sulxi yani ku saabsan dhaawacyo la isgaarsiiyey qisaas iyo wax lamida oo matsalan in maal lagu heshiiyo kale diyadi iyo wax lamidka ah kaasna nooc sulxiga kamida wa mid kalena waxaa weeyaan sulxi oo ah liqaci lkhusuumaat doodaha in la gooyo sulxi yani ah liqaci lkhusuuma dooda in la gooyo la afjaro oo hadday marka weliba ay ku saabsan tahay waxyaabaha xuquuqda ay dadka xuquuqda dadka ay wada leeyihiin adiga intaad ka isticmaali kartaa kan kale inta in leegu ka isticmaali karaa si aysan dood u imaanin heshiiska lagu heshiinayo taas ayb iyo qofku waxa uu leeyahay amlaagta iyo waxyaabaha guud ahaane marka jidadka iyo sida loo kala xuquuqda nin kasta uu kuleeyahay jidka iyo midkan dambe waay marka midka hadda baabkan uu guntay yani kutub marka ay baabu sulxi ay leeyihiin waxay u guntaan midka dambe ayagu kama hadlayaan sulxi bayna almuslimiin alkufaar walaa kan oo waxay uga hadlaan kaas jihaadka iyo axkaamtiisa sulxiga ku saabsan nufuusta iyana waxay uga hadlaan jinaayaadka midka ku saabsan ninkay naagta isqabtaa nikaaxay uga hadlaan midka kitaabul buyuuc looga hadlo waxaa weeyaan waa waxyaabaha dadka ka wada dhexeeyo say u wadaagi karaan nin kastaa inta in la leeyahay midkaas waa midka ay kutubulfuruuc kitaabulbuyuuca ay uga dhaxadlaan culamaa ulxadiidna marka ay baabu sulxi camal ay yiraahdaan kulligood waa soo wada gelina masala imaamu bukhaari oo kale kitaabu sulxi wuxuu ku keenay anwaac kasta oo sulxi ku saabsan can camri bni cawfin almuzaniyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal rasuulku waxau yidhi asulxu heshiiska jaa-izun waa banaanyahay bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda ilaa sulxan sulxi heshiis xarama xalaalan shay xalaala xarimaayo ma ahani wa axalla aw axalla ama xalaaleynayo xaraaman xaaraam wlmuslimuuna muslimiintana calaa shuruudihim shuruuddooda korkooda ahaaday ilaa shardan shardi ma maahane shardigaas oo xarama xalaalan xalaal xarimaayo ow amase axalla xaraaman xaraam ilaa shardan shardi xarama xalaalan shay xalaala xarimayo aw axalla xaraama aw xaraam xalaalayna rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa wariyo saxaaxu tirmidi waa saxiixeena wa ankaruu caleyhi way ku inkireen tirmidi oo ku inkireen waa imaamu dahabi liana raawiyahu maxaa yl xadiidka raawigiisa kasiiru bni cabdillaahi bni camri bni cawf weeyaan daciifun liana raawiyahu dheh raawigiisa katiira bn cabdillaahi bn camr bni cawf daciif liana raawiyahu raawigiisa katiiru bnu cabdillahi bni camr bni cawf waaye daciifun ay huwa daciifun isawa daciif wakaanahu markaas uu cudur daaraya xaafid ibn xajar wuxuu yihi wakaanahu tirmidi waaba isaga oo ictabarahu ictibaar siiyey bikasrati dhuruqihi duruqdiisa badnaanteeda ayuu eegay u fiiriyey halkaasuu marka saxada u ka ictibaariyey imaamu tirmidi keligiisna ma ahno waqad saxaabu ibnu xibbaana waa saxiix yeele min xadiidi abi hurayra laakiin ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiix yeele min xadiidi abi hurayra xadiidkan ibnulqataan ilfasi kitaabkiisa bayaan ulahmi walihaam markuu xadiidkan keenay ayaa cabdulxaq eh, ilishbili uu ka aamusay asaga markaasu wuxuu yihi eh, ibnulqataan fii isnaadihi katiir bnu eh, waxaa ku jiro fii isnaadihi katiir ayaa ku jira katiir bnu zayd abu moxamed mawla aslamiyiin can ilwaliid bn rabax marka wuxuu yihi falam yatabayan min hada eh, falam yatabayan min hada madhabuhu cabdulxaq madhabkiisa ma cadaan inuu yiri oo xadiidkan waa siga aamusa ma saxiix yeele ma daciif yeele ma cadu yiri marka haddaba marka hadday saata waxaa haboon in la yiraahdo buu yidhi wayanbagii an yuqaala fiihi xasanun waxaa haboon u xadiidku marka in laga yihahdo xasan idan marka ibnulqadaan xadiidka waa xasaniyey dadka xasaniyey ayuu ku jiraa marka wuxuu yihi sababto a ah khilaaf baa ku jiro bacdi alculamaa waxay yidhaahdeen waayani waa dacfigiisay rajixeen qaar kale waa soo dhaweeyeen marka calaa kulli xaal xadiidkiis waxa weeyaan un shawaahid marka loo fiiriyo waa kana laakiin kasiir ibni cabdillaahi iyo kan inay kala duwan yihiin admuuda xadiidku laba dariiqo ku yimid dariiqna waa can dariiqi camr ibni cawf almuzani dariiqna waa dariiq abi hureyra marka xadiidka weliba marka dariiqa abi hureyra waa badan yahay dhowr weji qaab buu ku yimid marka kuyaalkaas marka laysku xoojiyo xadiidku wuxuu noqonaa xadiid marka uu yaryahay xadiid xasana xadiiku marka waa xadiis xasan ayb amaa tirmidi isagoo imaamu dahabi ah wuxuu yidhi markuu fii tarjamati kasiirkan ayaa wuxuu yidhi waama tirmidiyu farawaa min xadiidihi asulxu jaa bayna almuslimiin wa saxaxahu falihada imaamu dahabi baa laa yactamidu alculamaau calaa tasxiixi tirmidiy saa darteed culamada ma ictimaadaan tasxiixa tirmidi xadiidka miisaan ictidaalku saa ku yidhi xadiidkaanuu sheegay sulxu jaa isun katiir ibni cabdillaahi baa ku jirou yidhi maca daalika tirmidi waa saxiix yeelay falihaada waxuu yihi culimmada tasxiixa tirmidi ma ictibaarinaysa hadalkan marka idlaaqiisa wax in laga yidhaahdo tasxiixa tirmidi muctabar waana la ictibaariyaa ee waxa aan la ictibaarinayn waxay tahay hadduu la gooni noqdo tasxiixa isaga hadduu tasxiixa la gooni noqdo aimada imada agtarkoodana ay dacfi sheegayaan markaas inaan tasxiixa tirmidi keliya aan la ictibaadin hadalka marka taas ay u jeedaan wailaa tirmidi imaam min aimati ahlilxadiid waa imaam min aimati waxaawey ahli hada shani cilalka aada u yaqaano ila anahu laakin tasaahulaa ku jiro dhinaca tasxiixa iyo rijaasha aa ku yar tasaahula marka culamo badan baana cadeeya dahabi keligiis ma aha laakiin hadalku meesha uu ka imaana marka waxaa weeyaan waa tasxiixa iyo taxsiinka uu la gooyo noqdo isaga oo uu ku khilaafo ragga kale oo isaga laheerka kale macnuhu ma sidiisaba tirmidi lama ictimaado tasxiixiisa saacadlahaysa malaha day adii sidaa la yidhahdana maba layga yeelay maxaa aimada milladun yani wixii ka dambeeyey tirmidi waa la ictimaada tasxiixiisa taxsiinka waxasanahu tirmidiy wasaxahu tirmidiy waa arkaysaa marka wankaruu caleyhi saas u ujeedaa marka hadalka dahabiga u ishaaraya oo miisaanka liana raawiya maxaa katiir bin cabdillahi bn camr bn cawf almuzani ninkaasna waa daciif bal imaamu shaafici abu daawuud waxay dhaheen huwa ruknun min arkaani lkadiba haddana marka jarxi waxaa ku dhaca shadiid ah riwaayada kale laakiin saxiix noqonaysa oo iyada bimajmuuci turuqihaa saxiix ku noqonaysa waqad saxaaba ibnu min xadiidi abi hurayra xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa sulxigu inuu jaa-is yahay de aslanna xadiidka laga qaadanaya sulxigu inuu jaa-is yahay waxaa weeyaan aayadda suuratu nisaa ku jirta wasulxu khayr in imraatin haafid min bacliha an aw icraaban falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahuma sulxa wasulxu khayr sulxigu asal weyn waxaa kaloo iyadana marka xadiidkaanood waa laga qaadanaya midda labaad waxaa weya sulxiga la jaa-iska ee la baneeyey waa inuusan wadanin shay xaaraama inaan lagu xalaalin xalaalna inaan lagu xarimin hadday taas timaado sulxi baatil kusoo baxay sulxi baatil ayuu kusoo baxay sida shuruuduba ay tahay filan sulxiga baatilka maxaa kamida wax matala shareecada meel cad ka abaartay ayaa marka oo qofkii xataa heshiiska laga rabay raalli uu ku yahay sida shareecada ayaa laga leexinaa siday odayaalku sameeyaan wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu wuxuu yihi laa yamnacu jaarun deris mancinin jaarahu deriskiisa kale yousan ka mancinin an yakrisa inuu muto khashabahu alwaaxiisa ama qorigiisa inuu muto yousan ka mancinin fii jidaarihi inuu ku muto gidaarkiisa yani waxaa weye qofkii labada qof ee deriska ah ee guryahooda isku dhegan yihiin midkood midka kale yousan u diidin inuu qori oo saqafkiisa ama wax un uu ku samaysanayo inuu intuu derbigiisa kusoo muto gurigiisa marka uu ku xoojisto taas yousan diidin uma yaquulu abuu hureyra abuu hureyra waxau odhanaya markaa kadib maa li araakum waxaan idiin arkaa mucridiina kuwa kasii jeeda inaad tihiin canhaa sunnadan xaggeeda wallahi baan ku dhaartay la armiyanna bihaa waan tuurayaa oo tuurayaa y aniga bayna aktaafikum dabarkiinan ku tuuraygarbihiina garbihiina dhexdeedan ku tuuraya ama qaatama ha qaadanin muttafaqun caleyhi xadiidkan marka waxaa loo soo daliishaday gidaarka qofka haddii nin uu gidaar leeyahay derisna uu qabo ninkaasi ee deriskiisa uu doono inuu derbigiisa gidaar ah uu qori uu kusoo leexsado oo uu markaa ku taakaysto inuusan u diidin bishardi laakiin inuusan dadka maraayo luuqaas ama jidkaas isticmaalkiisa dadka inuusan dhib u keenaynin taas unbaa shardi abis haddii darar meesha uu ka maqan yahay inuu u diidaa ma aha u baahan yahay qofkaan marka inuu idinka qaato ninka kale taladii gurigaaga eh, saqafkaaga alwaaxda kasoo baxaysa ayaa derbigiisa rabtaa inaad saarato ama ku dhegsatid ama adiga derbigiisa baa dan kaasoo gashay inaad eh, gurigaaga wax qori kasoo baxaa aad isticmaasho derbigiisa inaad asaga ka idin qaadato miyaa mase maaha qowlka jadiidka imaamu shaafici waa inaa ka idin qaadato uu leeyahy sababtoo ah ninkaa xoolihiisa asaa iskale derbigiisa qowlka qadiimka imaamu shaaficina wuxuu leeyahy maya ka idin qaadan maayo maadaama sunnadan ay meesha taalay kanaana raajixa qadiimka ayaa raajixa qowlka qadiimkaa raajixa maadaama xadiid uu ku taagan yahay saana waxaa ku tegay imaam axmed iyo isxaaq iyo keyrkoodba waana qowlkii imaamu ee qadiimka ahay waa sida hadda xadiidkan daahirkiisa ah laa yamnacu jaarun jaarahu deris deriskiisa kama manciyo yacni yuusan ka mancinin u diidin an yaqriza khashabahu looxiisa alwaaxiisa ama qorigiisa inuu mudo fii jidaarihi inuu ku mudo midkaan kale gidaarkiisa inuu ku mudo yousan u diidin marka waxyaabaha dariska qofka marka inay kaalmeeyaan oo marka qofkii taas inay marka taasay xadiidka u tusayaan laakiin shardi waxaa weeyaan inuusan qorigiisaan dadka maraayo inuusan dhibin meesha hadduu dhibaayo dadka meesha maraayo ama darar kale uu keenaayo ma banaano laa darara walaa dirar xadiidkaasi culimmada u qabsanaya haddii qof ku dhibaatoona uusan jirin xaasidnimo keliya in loo yaraa maya ani waxba lama rabo ayb culamada qaar marka qayagu dhahaayo maya waa loo waa inuu idin qaataa maaliga ka idin qaataa yaa waxay leeyihiin eh, waxaa u daliilay leeyihiin abu hurayra sunnadan markuu sheegay saxaabadii kale waa ka qaadan waayey ilaa uu ka yiraa maali araakum canha mucridiin waxaa laga qaadanaa bay leeyihiinba xadiidkan in marka daahirkiisa inaan lagu camal falayn laakiin ibnu xajara u jawaabay arrintan wuxuu yidhi sidaas ma aha sababta waxaa waye awalan in dadka diiday oo ka jeestay sunnadan inay saxaabo yihiin yaa caddaynaya ma cadda waxaa laga yaabaa inaysan saxaabo ahaynba oo ay yihiin dadkii marka dad taabiciin ilaa abu hureyra muddo badanuu noolay ilaa kontan iyo sagaalkii kontan iyo sagaalkii u dhintay meelahaas muddow noolay dadka uu la hadlaayeyna waa laga yaabaa inay ahaayeen dad aan saxaabo ahayn oo fuqaha aan ahayn inay yihiin dadka uu la hadlahay taasayna u badan tahay nacam ayb taasuu marka uu ishaaraya taas <clears throat> taasaa marka ishaaraya bal wuxuu wuxuu leeyahay waqtigii cumar cumar baaba ku xukumaba sidaan oo masalada xadiidkan sida uu leeyahay atar wuxuu keenay imaamu shaafici laftikiisa uu werinaya inuu cumar uu xukumay xadiidkan daahirkiisa inuu xukumay oo uu yiri qofku inuu marka qofkii meel labada qofee deriska ah, hadduu qof rabo inuu qori ka kale derbigiisa saarto inuusu u diido cumaraa sidaas xukumay qisada isaga iyo cabaas dhex martana waa jirtaa bayhaqi sunanulkubraa uu ku werinayo marka weliba cumar wax ku khilaafay male saa darteed saxaabadiina waa qabaan waay marka wacan abi xumaydin asaacidiyi radia allahu canhu qaal uma yaquul abu hureyra radia allahu canhu maa li araakum canha mucridiin maxaan idiin arkaa inaad sunnada kasii jeedaan canha damiirka u laabana sunnadan oo hadda uu sheegay way wallahi la armiyana biha bayna ataafikum garbihiina dhexdoodaan dhigayo waa idinku riday ama qaata amaha qaadanin marka mararka qaar dadka waxaa jirta shayga diinta yani amarka ama nahyiga waxyaaba qofka aan markaas u cunan maynin oo aba inuu qaato ay ku adag tahay waa loo sheega hadii ay noqoto diinka qof walbaa in lagu raali geliyo waxaa soo baxayo diin aan marka iska diin dadka ahwaadooda ku dhisana soo baxay ummadda marka nin walbaa waxunbaa ku adag wixii ku adag marka in loo sheego si uu naftiisa uga soo adkaado dii laakiin la yidhaha maya kuwan yaan loo sheegin waxaas waa ka xanaaqayan kuwana yaan kaas loo sheegin waa ka xanaaqayan kaas diin hawa a ah, waay diin ma aha waan abi xumaydin asaacidiy radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yidhi laa yaxilu limri'in qof uma xalaal aha an ya'huda inuu qaado casaa akhiihi walaalkiis ushiisa biayri iibi nafsin bigayri iibi nafsin naf diibkeeda iyadoo ay u wanaagsan tahay la-aanteeda minhu xaggiisa yani qofna qofka kale walaalkiis ushiisa inuu qaado ma banaana uma xalaal bigayri diibi nafsin minhu iyadoo naftiisu aysan u wanaagsanayn iyadoo markaas naftiisu aysan ku qanacsaneyn oo raalli uusan ka ahayn inuu ka qaado ma banaan rawahu ibnu xibbaan alxaakim fii saxiixayhimaa ayay kusoo saareen waana xadiid marka saxiixa ah. laakiin xadiidka in xaakim loo tiiriyo inay wahmi tahaa laga yaaba marka taa waxaa caddaynaya marka maxaa yeele xadiidka xaafidka kutubtiisa kale itxaafu lmahara kitaabkaas xaakim uma uusan nisbaynin xadiidka xadiidku calaa kulli xaal shawaahid buu leeyahay waxaana laga qaadanaa qofka muslimkaa maalkiisu inuu macsuum yahay haba yaraaday inaan laga qaadi karin ilaa naftiisu ay raalli ka tahay qul maxaa loo soo qaatay ul waa wax ugu yar waa qofka ulde wixii ka qiimo badan iyada warkeed daan in laga qaadaa wixii sharcigu amray unbaa laga qaadayaa ninkii uu amray inuu qaadaa ka qaadaayo laakiin in la yiraahdo qofkii wax aan sharcigu farin in laga qaado xalaal waa gulmi waana boob iyo dhacay noqonaysaa markaas isbaarooyinka jidadka yaallo kale hadda iyo waxyaabaha kuwaan marka waxyaabaha lamidka ah. qofka in marka maalkiisa isagoo raalli aan ka ahayn laga qaado ee cabsi ou kaa cabsanayo darteed ou kuu siiyo ama aada qalin ku xaddo iyo wixii lamida kulligood waxaa weeyaan marka ma xalaal ah baabu alxawaalati waadamaani xawaaladiiba ubaab yahay iyo damaanka alxawaala hadda waxaa la yidhaha naqlu daynin min dimatin ilaa dimatin xawaala saas ah. xawaaladana dadku ay yaqaanaan ma aha dabaalka wax looga hadla waa naqlu daynin min dimatin ilaa dimmatin dayn ayaa la guurina waa la raraa deyn ayaa la rarayaa qof ay waaji ay ku waajibtay oo lagu lahaa lahaayaa laga rarayaa nin kalea loo rarayaa daynta xawaalow taasaa leedahay naqlu daynin min dimatin ilaa dimatin ayb taas waa marka ahlucilmiga marka waxay isku khilaafeen xawaaladaani baycu dayni bidayn oo baycu dayni bidayn oo la nahiyey suurad ka suurad taas kamida ah oo laga soo reebay miya xawaalada qaaraa saas dhaha abu thawr iyo raggaasoo oo kale saas <coughs> qaar culamada kamida ah sidaa oranay maxaa yeele waxa la kala gedaa had wax oo cayn taalla maaha dayn dayn lagu gudaayo marka waxay dhaheen waa baycu dayni bidayn inkastoo la reebay suurooyinkiisa halkan suuro waa la ogolaaday sababta loo ogolaadayna waxay dhaheen waxaa la beri yeelayaa cala qof ayaa la beri yeelaya sharciguna waa ku dadaalay xuquuqda inuu dadka ka beri yaalo si sharci ugaga beri yaalo xawaaladu marka inay ansaxdo waxaa loo shardiyaa qofka muxiilka ah awalan arkaanay leedahay xawaaladu muxiil ninka wax wareejinayo muxiila la iraa midkaas muxtaalna ka wareeganaya layihaha muxtaalna midka wareeganaya ayaa la yidhahdaa muxaalu caleyhina kan loo wareeganaya saddexdaas rukni ayay leedahay muxiil waa midkii wax wareejinayo isaga deynta iska wareejinayo muxtaalna kii xaqa lahaay oo la wareejinayo muxaalu caleyhina waa midka loo wareejinayo waxaa ka qaada laleeyahay saddexdaas rukni masalan boqol dollar oo kale aniga aad igula eh, ninkaan lahaay oo kale masalan anna waxaan kuleeyahay ninkaan boqol dollar markaasa waxaan leeyahay boqolkii aad igu lahayd ninkaana kugu wareejiye u doono orod ka qaada aniga maxaan noqonayaa marka muxiil ninkaanu muxtaal u noqona kii loo wareejiyana muxaalu caleyhi noqonahadday saa tahay marka waxaa shardi ah rida almuxiil shardi waxaa u ah inay ansaxdo xawaaladu ninka wax wareejinay horta inuu raalli ka yahay hadduusan raallilahayn ma banaano riba almuxiim almuxiimi midka deynta lagu leeyahay ee deynta inuu iska wareejiyo rabo kaas horta inuu raalli ka yahay biitifaaqi alculamaa ma is isku khilaafin culamada taas walmuxtaal kan wareeganaya isaguna akharu lculamaa waxay u badayasan inuu raalli ka yahay wardeyntii aada igu lahayd aniga boqolkii aada igu lahayd hebel u doono ninka aan dhahayo inuu raalli isagu leeyahay fa culamaa siday qabaan iyo muxaalu caleyhigana inuu raalli ka yahayna qaar ha ku daray ninka muxaalu caleyhi loo wareegayana waa inuu raalli ka yahy laakin qowl shaad waa midkaas midna waa laisku waafaqsan yahay rida almuxiim muxtaalka culamada agtarkooda waa shardi bay leeyihiin qaar yaraa diidaayo muxaalu caleyhi raalli ha noqdo iyada qowl shaad a aa garata soo ma daahirka marka waxaa ka muuqda soo socdo ninka muxiilka ridihiisa isaga waa la rabaa muxtaal kalama daahir ka muuqato in kastoo de waxay ku xiran tahay qofka loo diraayo iyo waxyaabahaas xawaalada iyada marka waxyaabahaas ay leedahay waxaa kaloo la shardiyaa xawaalada tamaathul alxaqayn labada xaq ee lakala wareejinayo waa inay isku mid yihiin aniga boqolow ninkaan igu leeyahay kanaan boqol ku leeyahay boqol iyo boqol waa isku mid tamaathul alxaqayni maxay isaga mid noqonaya fi sifaati xagga tilmaanta xagga tilmaanta inay isku mid ka noqona wax la yaqaana inay ahaadaan waa in wax la kasaayo ay shay majhuula lama xaaley kara lamana wareeji karo ayb damaankuna de waa macruufa sa qofku waxaa weyaan xaq qof kale dul saarnaa inuu isaga isku soo wareejiyo oo u damaano markaas can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulku waxau yidhi maqlu lghaniyi midka haniga ah ee wax haysto meermeerintiisa dulmun dulmi waaye waidaa utbica axadukum midkiin haddii la raaciyo calaa maliyin mid wax haysto calaa maliyin mid wax haysto waxaa laga qaatay min almala ama calaa maliyinna waa la dhahay waxaa laga qaatay min almalaa'i yuqaalu malu arajulu ayaa malu arajulu ay saara maliyan bau nahay haysta rani kirmaani isaga wuxuu yidhi almaliyu huwa alganiyu lafdan wa macnan yani waxaan ujeedaa wasnan wa macnan almaliyu iyo alganiyu isku macno waa waan isku wasni waidaa utbica axadukum midkiin haddii la raacsiiyo calaa maliyin mid wax haysto falyatbac ha raaco amaraa marka kan la siiyo falyatbac amarkan jumhuurta culimmada waxay u badan yihiin amru naj inuu yahay hadduu rabo waxau dhihi karaa ani ma raacayo ma rabo wax doonan maayo waaysasu dhihi karaa amarkan marka amru najdi ayaa loo badan yahay xanaabilada agtarkooda iyo abuu thawr iyo ibnu jariir iyo ahlu daahirna waxay ku tageen daahirka amarkan waa wujuubkiisa in lagu qaato oo ninkii haddii la yidhaha war hebel oo xoola haysta wixi aan intaasaan kulahayo ka qaado waa inaad raacdaa ma diidi karti ma diidi lidalika culimadan oo ibnu jariir iyo abu thawb iyo waa qolada dhahaya iyagu maxaal muxtaalka ridihiisa looma baahno shardina ma ah waa qolada dhahaya sababtaas amaraaba la siiyey waa inuu baxa ibn utag wixii ka qaado waa inuu qaato o doonto xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa nin ceyr ah oo ceyrtoobay haddii lagu diro inaysa waajibkauga ahayn inaad yeesho inaad u wareegto sababtoo maxuuba haystaan masalan ninkii wuxuu yidhi hebelaa ah, xoola ku lahaay u tag ninkii hebel ah u tag deynta eh, deyntaas aniga aad igu leedahay hebel ka qaado hebelkuna waaba nin ceyrtoobay mar hore ma banaana taas marka ma banaana calaa maliyin baa baa shardi ah mutafaqun caleyh fii riwaayati laxmed falyaxtal hawareeg wacan jaabirin radia allahu canhu qaal tuwufiya rajulu mina nin annaga naga midaan la oofsaday oo dhintay faqasalnaahu waan dhaqnay waxanadnaahu waan udginay oo baranfuun aanmarin wakafannaahu waan kafaninay uma ataynaa bihi rasuula allahi baan kula nimid sala allahu alayh waali wasalama faqulnaa waxaan nidhi tusallii caleyhi u ku tukanaysaa fakhadaa nabigu waa tallaabsaday khudan tallaabooyin tallaabooyin uma qaala wuxuu yidhi acalayhi deynu ninkan korkiisu deyn ma tahay qulnaa waxaan dhahnay diinaaraani laba diinaar baa lagu leeyahay fansarafa nebigu waa iska gadoomay fataxamalahumaa abu qataadata xambaartay anaa deynta bixinaa yiri abuu qataada faataynaahu waan u nimid faqaala abuu qataadata wuxuu yidhi addiinaaraani labada diinaar calaya anay korkayga tahay waa damaanay marka labadii diinaar buu damaanay halkaa marka waxaa laga qaadanaya qof meyid ah wax ku laazimay in laga damaano qaadi karo haddii laga damaanana beriyo noqona ninka meydka faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi xaqa algariim waxaa idiin qoran meeshaan qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi xaqa alghariimi waxaa kugu laazimay adiga xaqa alghariimi ood dusha u ridatay ninkii deynoobay xaqiisii ninkii deynta lahaa xaqiisii ayb oo ninkii deynta lahaa isaga ninkan ku lahaa xaqiisii adoo kugu laazimay oo dushaada ahaaday wa beri-a minhumaa waa ka beri noqday almeyitu meyidkiina labadii dinaar waa ka beri noqday marka meydkiina waa beri noqday xaqii ninka deynta lahay oo qariin waa bimacnaa ninkii deynta iska lahaa isagee adoo kugu soo wareegay marka qaala wuxuu yihi nacam haah su-aal ahaan u weydiin nacam xaqa algariimi gariimkii kii deynta lahaa xaqiisii ma kugu laazimay adiga wa beri-a minhuma almayitu mayidkii labadii diinaar xaggoodii ma kaga beri noq ma ka beri noqday qaala nacam buu yidhi haah fasalli caleyh waa ku tukaday marka rawahu axmed baa weliba abu daawuud nasaa-iy iyo nasaai i saxaaba ibn xibaan alxaakim ibn xibaan iyo xaakim way saxiix yeeleen xadiidkan marka isaga waxa weeyaan waxaa laga qaadanaya meydka deyn lagu lahaa haddii lasoo wareejiyo oo nin kale lagu wareejiyo korkiisa inay bannaan tahay saa darteed bukhaari waxa u baabaystay baabun idaa axaala dayna almayiti calaa rajulin jaaza taasuu yii waxaa kaloo marka uu leeyahay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam baan u keennay ma ku tukanaysaan dhahnay markaas wuxuu yii deyn ma lagu lahay haa waa ka tegi markii horey saas ahayd nebigu wuxuu yeeli jiray waayo markii hore intaan muslimiinta futuuxaad badan aysan helin ninkii deyn lagu leeyahay ilaa deyntaas laga eh, qaado korkiisa ama laga bixiyo eh, waa weydii jiray qofkii deyn lagu leeyahay isaga kuma usa tuka jiri hada marka waa tashdiid fii amri deyn deynta arrinkeeda in aada loo adkeeyo nabiga marka ma ku kutuka jiri ninka deyn lagu leeyahay salaada markii dambe laakiin dhuna nebiga futuuxaad badan oo la helay asaga ka bixi jiray dadka deynta saa darteed qofka imaamka waxaa laga rabaa dadka muslimiintood deyn ayagoo lagu leeyahay dhinto inuu ka bixiyo isaga haddii wax ka bixiyo kale aynan haysanin hadduu haayo wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka kaana wuxuu ahaa yu'taa birajuli baa loola imaanaya nin almutawafaa caleyhi la oofsaday almutawafaa ee la oofsaday calayhi deynu deyn korkiisu ay tahay fayas'alu waa su hal taraka lideynihi deyntiisa mak ma uga tegey min qadaa'in gudid ma uga tegay deyntiisa deyn haddii lagu leeyahy waa su-aalaya wuxuu dhahay hal taraka lideynihi min qadaa'in deyntiisu wax gudud ah ma ugaga tegay cid ka bixiso lacag uu asaga ka tego laga bixiyo laga gudo deyntii fain xudita haddii loo sheego anahu taraka wafaaan anahu taraka inuu ka tegay wafaaan oofin oo deyntii uu ku oofin karo ku gud isaga bixin karo sallaa caleyhi waa ku tukanaa ilaa haddii kala qaala wuxuu odhanaya salluu calaa saaxibikum idinku ku tukada saaxiibkiina marka marnaba salaad aan la dhigi maayo laakiin wuxuu weynayaa salaada imaamka falamaa fataxa allaahu markuu alla u furay caleyhi isaga korkiisa alfutuuxa futuuxu futuuxaadkii markuu alla u furay buldaantii qaala wuxuu yidhi ana awlaa bilmu'miniina anaa mu'miniinta uga owleysan min anfusihim nafyaalkooda muslimiinta naftooda anaa uga dhow ayuu nabi waana saas maan nabiga nafteenna saa nooga dhow sababta waxaa weye waxaad naar uga badbaadaysuu kuu sheegaa waxaad janno ku gelaysuu kuu sheegayaa lidaalika waa tii uu ku mithaaliyey mathali yo mathalukum ka mathali rajulin awqada naaran fajacala aljanaadibu walfaraashu yaqacna fiihi waana aakidun wahuwa yadubuhuna canha waana aakidun bixujazikum waantum tafallatuuna min yaday wuxuu yidhi waxaan ahay sidii nin dab shiday oo cayayaanka dabka ku dhacaa ay bilaabeen inay kusoo dhacaan isaguna uu marka uu maro uga leexleexinayo aniga waxaan idinku dhegana guntigiina yii idinkana iga fakanaysaannaara u fakanaysaa marka dabcan marka naftaada iyo waalidka waa kaaga owleysan yahay mar hadduu jannadii dariiqeedana kuu sheegayo najaat adduuniya mid aakhira uu kuu sheegayo waa kaas marka laakiin waxaa khasaaray oo hoogay ciddii aan nebiga ku dayanin calayhi salaatu wasalaam oo bal hadyigii ou la yimid oo dhanba u aragtaba dhib iyo shiddo adduunyada la keenay qofka u arkaasi marka hoogay oo shaqi ah ilaahay agtiisa lidaalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kulu ummatii yadkhuluuna aljanata ila man abaa qiila waman yaba ya rasuula allah qaala man aطaacanii dakhala aljana waman abaa waman acsaanii faqad abaa kana caasi waa diiday marka ana wlaa ana awlaa bilmu'miniina mu'miniinta anaa uga owleysan uga dhow min anfusihim nafyaalkooda faman tuwafiya lidaalika haddii talada nebiga iyo taladaa iska hor timaado talada nebiga inaad hormariso sababto isagaa naftaada kaa jecel adiga ma jeclid wama kana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim khiyaar maleh wa aqbali jireen asxaabtana wixii nabiga oo u sheego dhibba ha ugu sugnaadee daahirka sida ah haddana markaan ile shardi ma ahan shayga adiga aad ku liibaanaysid inuu fududaada mar walba qasab ma ahan waa adkaa karaa shayga adiga aad ku liibaanaysid waxaa laga yaaba shay aad jeceshahay in lagaa reebo liibaantaadana ay ku jirto marka adiga waxaa lagaa reeba naam saa darteed shareecada nebiga in marka daahiran wa baatinan la iltizaamo w oo marka la laasimsado faman tuufiya qofkii la oofsado wa calayhi daynun dayn iyadoo korkiisu ay tahay fa calaya qadaa'uhu aniga korkeeday ahaato gudidiina anaa ka bixinaayo dhihi jira marka fiir rasuulka caleyhi salaatu wasalaam riwaayo kale waxuu ku daray marka eh, eh, waman taraka maalan faliwarasatihi ninkii maal ka tago dadkii dhexlaaya iska qaadanaya amaa ninkii ka taga ilmo yaryar iyo deynna aniga korkeeda makaa nebiga ilmaha qofkii ilmo yaryar ka tago deyn qofkii ka tago asagaa damaan qaadi jiray oo deyntiina ka bixi jiray ilmahan u kori jiray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam marka haddii qofku markaa dadkii waxaa laga rabaya qofkii madax noqonayo muslimiinta inuu ka fekero nabigana calayhi salatu salaam wuxuu yihi qofkii ummaddan madax u noqdo oo aan u dhimrinin isagana ilaahay uma dhimrina alla uma dhimrina alla waa ku adadkaana adkaana subxaana watacaala taas dadku waxay maraayeen marka dadki in lawalba marka eh, eh, u dhimrin iska daaya toodiyaanba loo daynayni maalkoodi xoogaa looga qaadaa waa la laynaa waa la dilayaa diinkoodii baa ayaa boqol jawaasiis lagu salladaa oo jawaasiis loosoo soo dirsanaa oo lagu noqonaa jawaasiis marka waxa weeyaan qofkaas hadhowna madaxaan ahayay kuleeyahay madaxtinimona waa rabaayay kuleeyahay maxaa adiga laga maxaa laga faa'iideysanaa marka adu unbaa dadka dhiigooda ku nool diinkooda inaad usoo dhigana maxay adigu kaa faa'iidayaan dadka nabadgelyo uma haysa waxaad u haysa malaha marka waxaano dhan waxay un ka imaanan ummaddan dembigooda ummadda in ilaahay u toobad keento dariiqa xaqa ay fahamto taasay waxaanoo kale uga baab ay uga baabi'i karaan ilaa maxaa yeele dad fiican waxaan aan aragnay oo kale laguma salado marka tadaruc ilahay loo tadaruco ayaa la rabaa laqad akadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun ana awlaa bilmu'miniina min anfusihim faman tuwufiya calayhi daynun facalaya qadaa'uhu muttafaqun calayh wa fii riwaayatin lilbukhaariy faman maata qofkii dhinto walam yatruk aan ka tegin wafaaan deyn ila akhiri xadii wacan camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi laa kafaalata kafaala ma ahaanin fii xaddin xad dhexdiis kafaalata ma ahaanin rawahu lbayhaqiy biisnaadin daciifin bayhaqi baa weri isnaad daciifa waana munkar xadiid munkara sababto ah baqiya ayaa la gooni noqday baqiyata bn lwaliid can abi muxamed ayuu kala gooni noqday cumar bni abi cumar alkalaaci waana nin marka mashaayikhda baqiye oo majhuuliinta ku jira xadiidka marka nakaara ku jirta laakiin macnaha xadiidku macno saxa waa sababta ah waxaa weyaan xad layskagama kafaalo qaado kafaalada iyado iyo damaanku waxay ku kala duwan yihiin markaan isagoo kafaaladii baabiga uusan guntin damaanka keliya baab u guntin badanaada kafaalada culamo waxay dhahaan kafaaladu bedankay ku saabsan tahay bedanka kafaaladu waxay ku saabsan tahay qof bedanka waxaad leedahay matalan ninkan deyn soo laguma lahaa iska dhaaf maalin heblaayo kuu keenaa haddii kale anaa kuu keenaa isaga asagii baad ka kafaala asaad kafiil ka tahay marka markii loo baahdo inaad keentaa lagaa raba kafaalo soo damaankuna waxaa weyan xaqiisii anuu ugu wareega anaa bixinaayo lidaalika marka kafaala xuduudda laguma samayn karo oo lama dhihi karo hebel int eh, xadkiisi anaa kafiil kafiil uma noqon karo cuquubada qofkaa la rabaa inay ku dhacay sababta waxaa weyan zajri asagaa dembiga gala saana zajri inay u noqoto laga rabaa naam ayb baabu sharikati walwakaalati sharikadii iyo wakaaladii baabi asharikatu walwakaala sharikada ama baabu shirka inta waa la dhihi karaa wakaaladeedu macruuf sharikada waa macruuf wakaaladuna waa iqaamatu shaksi hayrahu maqaama nafsihi mutlaqan yacni qofku inuu soo joojiyo heyrkiisa maqaama nafsihi wakaalataasa leeraa qof ayaad wakiil ka dhigane naftaadii booskeedii baad asaga soo joojinaysa wakiilii kafiil marka iyad tii hadda farqiga hadda aan sheegayna yani kafiilki wakiil kasta waa ku dhacaysa wakiilkaa caamsan kafiilkuna waa kafiilkaa khaasan sharikadanad waa noocyo badan tahay iyadana dad acyaanay wadaagaan wax la taabo karo guryay wada leeyihiin dad waxay wadaagaan acyaan iyo manaafic isku jirto dad waxay wadaagaan manaafic keliya manaafic keliya matalan waxaa weeyaan eh, addoona ka dhexeeya labadooda nin kasta adoonkaas nafcigiisa waa leeyahy waa ku shaqaysana dad waxaa weeyaan eh, waxay wadaagaan sharika sharikatu labdaan waxa la yihahdaa jirto nin walbaa xuli soo shaqey adna suuqa gal soo shaqey nin walbaa wax aad keensato waa isku dareysa sharka shirkada ku nool badankeena iyo yani ayaa shirka ku nool noocna noocyo badan tahay qaar badanna waa waa sharikaad aan saxiix ayn kuwana waa marka waxaa saxiixa an abi iyada cibaadaadka wakaalada waa gashaa waxay gelshaa mucaamalaadka jaraxaadka iyo meelahaas soo gelaysaa meelo kamida waa waxa badan tahay meelaha ay soo gasha cibaadaadka cibaado kasta oo maali ah wakaalo waa gasha cibaadadu hadday maali tahay wakaalo waa gasha hadday badani tahay laakiin ma gelayso wakaalo adaa lagaa raba inaad isdullayso ood cibaadadan samayso nin ii tuka ma dhihi karti laakin waxaad dhihi kartaa zakadii hoo maalkaan qaaday zakadii iga soo bixi waaadhihi karta sababta xaqan maalku ku tacaluqaa maanad adiga jirkaaga muhiim ma aha maalka waa hadda waxa la rabo markay zakada joogto moogta xaqii isku qasanoo sida xajka oo kale maali iyo badani ahna waxaa la ogolaya cinda cinda daruura markuu caajis noqo naaib noqon karo laakiin xaq oo aan maali ahayn oo badani maxdiya ah, maya dahaaradoo kale qof qof iga dahaaro qaada lama dhihi kara saas culamada waa ku waxa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu yihi qaala allahu alla wuxuu yihi ana haalisu shariikeyni anigu waxaan ahay labada shirkada ah kooda saddexeeyo macnaa waan taageerayaa maa lam yakun axaduhumaa midkood hadduusan khiyaanin saaxibahu saaxibkiisa kale fa idaa qaana hadduu khiyaano kharajtu min beynihimaa dhexdooda waa ka baxayaa garabkoodan ka baxaya rawahu abu daawuud wasaxaxu lxaakim xadiidkan xaafid ibn cabdilhaadi muxararka wuxuu ku yidhi rawaahu abu daawuud wa abulqasim albagawi wahada lafduhu yani riwaayadan uu sheega hadda marka uu cadaynayo walxaakimna waa weriyey waqad qiila inahu munkaro munkar waayaa la yiri bu ibn cabdilhaadi xaafid ibn xajar talkhiisulxabiirka isaga wuxuu ku yidhi xaakimaa saxiix yeele waa callahu ibn lqaaan ibn lqadaanna waa marka xadiidka ibn muxuu ku cileeyey biljahli bixaali saciid ibni xayaan saciid ibnu xayaan nin la yihahdo abu xayaan wuxuu ka werina aabihiis oo saciid ibnu xayaan la yihaahdo ninkaasuna marka majhuulul xaal waayo laakiin ibnu xajar wuxuu yihi ibn xibaana iqaadka kitaabkiisa iqaadka ku sheegay laakiin ibn xibaan tawfiiq ou la goori noqdo war baa ku jiro hadduusan shuyuukhdiisa ahayn qofkaas laga hadlayo ninkaana dabaqadiisa ma aha ibn xibbaan saa darteed marka tawfiiqa ibn xibbaan meeshaan muctabar ma ah daara qutnina xadiidka waa isagoo mursal ana in la wariyey bau sheegay waana ku cileeyey lqowl xadiidku laba cillow leeyahy ikhtilaaf ka dhexeeyo yacni ruwaadiisa qaarna ay si mursala u wariyeen qaarna mutasil ahaan cilada labaadna waa jahaalatu saciid ibn xayaan labadaas cillo ayaa xadiidka ku jirta ibnu kaiir irshaad lfaqiha wuxuu ku yiri rawaahu abu daawuud biisnaadin jayidin laakiin hadalkaa nadar baa ku sugan ibnulqadaan bayaanulahmi walyahaamku markuu sheegayo wuxuu kusoo daray